رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jiray cawaaridii mugtasabada ahayd siba caaridu sukn waxaynu ku jiray sakhraamidii waxau sheekhu inooga soo hadlay laba qaybood uu qaybiyey iyo qaybta marka uu ku sakhraamo waxa maxduurkaa ah sida isugu khilaafeen fuqahadu adiladii ay kala deliishadeen ayaynu haynay waxau ihi da laa farqa wax farqiga u dhexeeyaa ma jiro bayna man sakara biطariiqin mubaaxin min bahdaa ka go-an laa farqa bayna man mid sakara ku sakraamay biariiqin mubaaxin wax bannaan iyo farqi uma dhexeeyo wa bayna man qofkii sakara biariiqin maxduurin ariiqa xaaraana ku sakraamay falismaani labaduba laa caqla lahuma caqli uma sugnaanin walaa tamyiisa iyo garasha toona fa yajibu waxaa waajiba an yatasaawayaa inay ku sinmaan fi lxukmi xukunka inay ku sinmaan ayaa waajiba amaa kownulawali ka hore ahaanshihiisa sakara inuu ku sakhraamin biariiqin mubaaxin wathaanii ka labaadna sakara inuu ku sakhraamay biariiqin muxaramin dariiq la xaaraantinimeeyey fa haadaaka ta'iiruhu ta'hiirkiisa iyo raadkiisu fii taratubi alcuquubati cuquubada karatibankeeda ayuu ahaaday taahiirkiisu cala sukri faqad sakhraamiddaa karatibanka ay cuqubadu ka ratibmayso ayuu taahiirkiisu ahaaday alaa taraa miyaanada keenin anna man kusirat saaqaahu qofka labadiisa dhudhun ama labadiisa xoog la jabiyo sallaa inuu tukanaya qaacidan isagoo fadhiya waman kasara ka jabiya saaqay labadiisa xoog ka jabiyaana binafsihi nafahandiisa u jabiyaana sallaa inuu tukanaya qaacidan isagoo fadhiya aydan mar labaad maca anna haaniya iyadoo ka labaad ajrama uu dembi ku sameeyey bikasri saaqay labadiisa dhudhun jabintooda duuna alawali ka hore laakiin aanu isagu ku dembaabaynin waxau sheekhu leeyahay waa adiladii waxaynu haynay qolyaha ku tegey inaan aqwaashiisa iyo hadalladiisa qofka sakraanka ah aan wax ka soo qaadaanayn ahayn badaniyanna aan wixii jariime u galo aan looga jaraynin loo ciqaabaynin wuxuu yidhi wax farqi oo u dhaxeeyaa ma jiro qofka ku sakraamay dariiq iyo waddo bannaan oo masalan inuu shaygan muskirkaa dhibaato u dhibaatoodo ama lagu qasbo ama isagoon garanaynin waxan inuu muskir yahay inuu cabbay ka dariiqaa bannaan ku sakhraamay iyaga ku sakhraamay dariiq maxduurahoo la ogolayn oo isagu waxaan wax sakhraaminayay u qasiyey wax farqiga udhexeeyaa ma jiro labadooduba wax caqli iyo wax garasho ay leeyihiin ma jirto haddii ay xaggaa ka siban yihiin oon caqli iyo garasho aanay lahayn xugun xukunkana inay ka sinmanayso xugun noqdaan ayaa waajiba laakiin in lagu kala saaro inuu midna dariiq mubaahahoo bannaan caqligii kaga tegey midna uu dariiq xaaraana kaga tegey ku kala saaridda lagu kala saarayaa keliya waxay ka imanaysaa uun ama taasiirkeedu wuxuu noqonayaa xagga cuquubada kala oo kan dee dariiqa mubaaxa ku sakraamayna dee wax hada yeelan maayo kan isagu dariiqa maxduurka ku saqraamayna dee cuquubo iyo xad ayuu yeelanaya farqiga u dhaxeeya uni waa halkaa laakiin sida kale labadooda mid waliba caqligii iyo tamiisdii way ka baqan way ka maqan tahay markaa wixii taa ka dhalanayana waa inay ku sidmaan tusaale ayuu noo soo qaato wuxuu yidhi qofka haddii labada xoog laga jebiyo salaaddii dee ma isaagi karayo fadhiga ayuu ku tukanayaa qofku lafdiisa hadduu qaaduu labada xoog isagu iska jabiyo isaguna salaaddii fadhi unbuu ku tukanayaa farqi baana haddana udhaxeeyo midna dee isaga waa laga jabiyo ama shil baabuur bay kaga jabeen ama cid waxyeello ugeyso kusoo duushay baa jabisay kana isagii baa iska garaacay oo iska jabiyey iyagoo sidaas u kala baxsan ayaa haddana xaggii kale ay ka midaysan yihiinoo salaaddii labaduba fadhiga ay ku tukanayaan iyadoo midna aanu ku dambaabin saaqyadan iyo dhudhumadan laga jebiyey midna uu ku dambaabay oo isagu iska jebiyey markaa sidaasoo kale ayay xagga dembigana ugu kala duwan yihiin iyo xagga cuqubada ka ratibaysa laakiin xagga xukunka waa iskaga mid laa farqa wax u dhaxeeyaa ma jiro bayna man sakana ka ku sakhraamay biariiqin mubaaxin ariiq mubaaxa iyo wa bayna man midka sakana ku sakhraamay biariiqin maxduurin ariiq aan la ogolay farqi u dhexeeyaa ma jiro falisdhaani labadaba laa caqla lahu ma caqli uma sugnaani walaa tamyiiza garashana uma sugnaaniyo kala soocdi fayajibu waxaa waajiba an yatasaawayaa fi lxukmi xukunka inay ku sinmaan baa waajiba ama kownulawali ka hore ahmanshihiisa sakara inuu ku sakhraamay biariiqin mubaaxin ariiq bannaan wahaani ka labaadna sakara inuu ku sakhraamay biariiqin muxaramin ariiq la xaaraantinimeeye fa haada ka taahiiruhu taahiirkiisa iyo raadkiisu wuxuu noqonayaa fii taratubi alcuquubati cuquubada karatibankeeda calaa sukri sakhraamidda afaqadoo keli ay ka ratib mayso oo kana dee cuquubu yeelanayaayo waa la xadaya kana cuquubo yeelan maayo alaa taraa miyaad anna lianna man kusirat kala jebiye saaqaaw labadiisa dhudhun sallaa inuu tukanayo qaacidan isagoo fadhiya waman kasara saaqayhi ka jebiye labadiisa dhudhun binafsihi nafaadiisa u jebiyaana sallaa qaacidan aydan mar labaad inuu isaguna fadhi un ku tukanayo maca anna haani ayadoo ka labaad ee isagu labadiisa dhudhun jebiyey ajraman inuu ku dembaabay oo jariime iyo dembi uu ku galay bikasri saaqayn labadiisoo dhuun jabintooda duuna lawali ka hore ee isaga laga jabiyey ma dembaabin haddana iyagoo midna uu ku dambaabay midna aanu ku dambaabay haddana fadhi kuayaan aaniyan mar labaad istadalla alqaa'iluuna waxay daliishadeen kuwa odhanayay biwuqiici talaaqihi in furiinkiisu dhacayo wasaa'ilu tasarufaatihi iyo tasarufaadkiisa kale alqowliyati ee ah ee markaas hadalka loo nisbeeyey wa muwaakhadatihi iyo in loo qabanayo muwaakhadatan kaamilatan qabasho dhammaystiran calaa jaraa'imihi dembiyaalkiisa bianna sakraanahuna sakraanku halkan huwa aladii waa ka tasababa isaguu sababay biisaalati caqlihi caqligiisa sulindiisa muxuu ku sabay bimubaasharatihi wuxuu la baashiray uu la yimi maa shay huwa isagoo muxaramun calayhi laga xaaraantinmeeya falaa yastaxiqu mudan maayo bimacsiyatihi macsiyadaa ku mudanaya atakfiifa fudaydin fayuctabaru waxaa loo qaadanayaa loo ictibaarinayaa caqluhu caqligiisii qaayiman inuu taagan yahay taqdiiran qadarid ahaad cuquubatan cuquuba wasajran lahu iyadoo lagaga joojinayo xumaanta walaa cajaba fii haadaa kaana la yaab ma leh faqad yucطaa in la siiyaa la arkaa lizaa'ili shay suulay xaqiiqatan u suulay xukmulqaa'imi qaa'ili buu leeyahay waa qaa'imi xukmulqaa'imi shay taagan xukunkii taqdiiran qadaridahaad idaa saala markuu ku suulo bisaabin huwa macsiya sabab macsiya lizajri yacnii ka joojinaya waradci kawaabin awgeed kaman qatala muwarisahu waaba qofka dilay kii markaas uu dhexlayey fa inahu yujcalu waxaa laga yeeli almuwariu kii uu dhexlayey xayan baa laga yeeli mid nool binisbati lahu marka isaga loo nisbayo cuquubatan cuqubaanihi wasajran iyadoo arrinkaa lagaga joojinayo oo falaa yariu ma dhaxlayo wاlkhulaasatu duuduubkuna waxa weeye faina aljariimata laa takunu noqon mayso sababan sababu noqon mayso litakfiifi can saaxibiha lagaga fudaydiyo bal ina irtikaabahaa fuulideed ku dhicitaankeedu yadullu wuxuu tusinaya calaa ana saaxibaha radiya inuu ka raali noqday bijamiici nataa'iji natiijooyinka dhammaantood almutaratibati ee ka ratibantay calaa jurmihi dembigiisa waxau sheekhu leeyahay waxay deliishadeen qolada ku tagtay in furriinkiisu dhacayo tasarufaadkiisii qowliga ahaayoo dhammina dhacayaan qabasho dhammaystiranna dembiyaarkiisa loo qabanayo oyay ahaayeen waxay ahaayeen xanafiyada iyo shaaficiyada iyo maalikiyada ayay ahaayeen iyagoo waxoogay tafsiil iyo kala saarana lahaa waxay ku tegayaanay leeyihiin qofkan sakhraanka ahi isaga ayaa sabab u noqday inuu caqligiisa suuliyo isagoon waxba qabin oo caqligiisi taam yahay isaga ayaa wixii laga xaaraantinimeeyey ee caqliga ka tegsinaya iyo garashada ee ciyaalka markaas iyo dadka waalan kala mid dhigayey isaga ayaa la baashiray oo la yimi mar hadduu sidaa sameeyey macsiyadaas iyo dembigaa uu sameeyey darteed ku mudan maayo in wax lagaga fudaydiyo oo la yidhaahdo qofkii yacnii iskii u waashay oo kale ayuu la mid yahay la odhan maayo marka waxaa loo ictibaarinaya caqligiisi inuu yahay mid qaa'imahoo taaganoo taqdiir ahaan waxaa la qadaraya in caqligiisi joogo iyadoo lagu cuqubaynayo iyadoo lagaga joojinayo yacni waxaan sakhraaminayu isticmaalayo taasina la yaab ma laho wuxuu leeyahay shay suulay xaqiiqa ahaan oo meesha ka maqan ayaa haddana waxaa la siiyaa shay taagan xukunkii baa la siiyaa qadar ahaan marka uu ku suulo sabab macsiyo ah markuu ku suulo shaygaasi waxaa laga dhigaa shay aan suulin oo taagan oo kale iyadoo la doonayo qofka in lagaga sanjiriyo oo lagaga radciyo waxaa lagaga joojiyo masalan qof baa wuxuu dilay qofkii u dhexlayay ayuu qudha ka jaray isaga marka loo eego waxa laga soo qaadayaa qofkii uu dhexlayay uu dilay mid nool baa laga soo qaadi inaanu dhiban baa laga soo qaadi iyadoo lagu cuqubaynayo oo arrintaa xun lagaga joojinayo dabeetana waxaa la leeyahay ma dhaxlayo ma dhaxlayo baa la leeyahy oo ma dhaxlayadaa ah, horaynu usoo marno aynu yani kutubtii qawaacidka ahayd ee qaacidadii odhanaysay man istacjala shay-an qabla awaanihi cuuqiba bixirmaanihi qofku hadduu dedejiso shay wakhtigiisa ka hor waxaa lagu ciqaaba wixii in la seejiyo waxay hoosta ka dhigan tahay yacni waxaa la qadarayaa inuu qofkii uu dilay ee uu dhaxalkiisa yeelanayay inuu nool yahay baa laga dhig deetana ma dhaxlayo khulaasada iyo gebagabadana waxa weeye dembigu ma noqonayo sabab lagaga fudaydiyo qofkan dembiga sameeye bal waxay leeyihiin markanuu qofkani sakhraamidan iyo khamrigan iyo xashiishadan iyo waxaan caqliga ka tegsiinaya markau la imanayo wuxuu raalli ka yahay waxa liyaaliyo wixii ka dhalanaya sakhraamidiisa iyo waalashadiisa wax allo wixii ka dhalanaya isagaa raalli ka noqday oo doortay ayay yidhahdeen istadalala aaniyan marlabaad istadala alqaa'iluuna waxay deliishadeen biwuquuci dalaaqii istadalla alqaa'iluuna kuwii ku qowlay ee yidhi biwuquuci dalaaqii furinkiisu inuu dhacayo wa saa'iru tasarufaatihi wasaa'iru tasarufaati iyo tasarrufaadkiya dhammaantood alqawliya ee qawliga ahayd biwuquuci iyo wasaa'iri tasarufaati alqawliya tasarufaadkiisii qawliga ahaa oo dhan ama intoodii kale wa mu'akhadatii iyo in loo qabanayo mu'akhadatan kaamilatan qabasho markaa dhammaystiran calaa jaraa'imi dembiyaalkiisa in loo qabanayo waxay deliishadeen bianna sakraana qofkan sakraanka ahi hunaa halkan huwa aladii waa ka tasababa isagu sababu noqday biisaalati caqlihi caqligiisa inuu suuliyo muxuu sabab ugu noqday bimubaasharatii wuxuu la baashirayu isagu la yimi maa shay huwa isagu muxaramun calayhi laga xarimay falaa yastaxiqu mudan maayo bimacsiyatihi macsiyadiisa atakfiifa fudaydi ku mudan maayo markaa wax laga fudaydiyo fa yuctabaru caqluhu caqligiisii waxa loo qaadanayaa qaa'iman mid taagan taqdiiran ayadoo markaas la qadarayo inuu caqligiisii taagan yahay ayaa la qadari cuquubatan lahu ayadoo isaga lagu cuqubaynayo wa zajran lahu iyo ayada oo lagaga joojinayo arrinkaa walaa cajaba walaa cajaba fii haadaa kaana la yaab kuma jiro faqad yucdaa in la siiyaa la arkaa lizaa'ili shay suulay xaqiiqatan shay u suulay xukmu lqaa'imi shay taagan xukunkii ayaa la siiya taqdiiran qadaridahaad idaa zaala markuu ku suulaa bisababin huwa macsiya sabab macsiya lizajri waaradci ayadoo markaa lagaga joojinayo lagaga waabinayo zajri iyo radci waysamido waa kaga joojinaya kaga waabin weeye kaman qatala muwarisa waaba iyadoo qofku waaba kaman qatala waaba kii dilay muwarisahu kii markaa dhaxalkiisa lahaa fa innahu yujcalu waxaa laga yeelayaa almuwarisu kan dhaxlaya siinaya ee uu dhaxalkiisa leeyahay waxaa laga yeelayaa xayan mid dool binisbati lahu marka isaga loo nisbeeyo cuquubatan iyo wasajran iyadoo lagu cuquubaynayo lagaga joojinayo oo falaa yariuhu ma dhaxlayo wاlkhulaasatu gebagabaduna waxa weeye faina aljariima laa takuunu noqon mayso sababan sababu noqon mayso litakfiifi fudaydin can saaxibihaa laga fudaydiyo bal ina irtikaabahaa fuulideeda iyo kudhicida u macsiyadaa ku dhacay yadullu wuxuu tusinaya calaa anna saaxibaha radiya inuu ku raalli noqday bijamiici nataa'iji natiijooyinka dhammaantood almutaratibati ee ka ratimaysa calaa jurmihi dembigiisa aalian ma saddexaad istadalla alqaa'iluuna waxay deliishadeen kuwii ku qowlayey bitafriiqi in la kala saaro bayna aqwaalihi hadalladiisa iyo wa jaraa'imihi in la kala saaro oo falaa yu'aakhadu loo qabanmayo bilulaa ta hore wa yu'aakhadu bihaaniyati ta labaadna loo qabanayo mu'aakhadatan kaamilatan qabasho dhammaystiran waxay deliishteen bianna ihdaara aqwaalihi hadalladiisa in hadur laga dhigaa laa yatadammanu ma keensanayo mafsadatan wax fasaad iyo xumaana ma keensanayo lianna alqowl almujarad qowl khaliya oo min hayri alcaaqilin midaan caaqil ahayn ka soo baxay laa mafsadata fiihi wax mafsadaa iyo xumaani kuma sugnaa bikhilaafi alafcaali baa khilaafsan fa ina mafaasidaha laa yumkinu suurtagal ma aha maxwuhaa in la tira bacda wuquucihaa intay dhacday kadib fa kaana wuxaad ihdaaruhaa hadruyeelkeedu dararan maxdan yacni darar iyo dhib badax tiran ayuu ahaaday wa fasaadan kabiiran iyo fasaad weyn wa haada kaasina laa yajuusu ma bannaana waxa uu leeyahay sheekhu mar saddexaad waxay deliishadeen qolada kala saartay hadalladiisa qofkaa sakhraanka hadalladiisa iyo jaraa'imtiisa ee markaas yidhi wixii hadalla ah ee uu markaas ku hadlo waa loo yani loo qaban maayo <coughs> wixii laakiin jaraa'imahee uu geysto waa loo qabanayaa kuwii yidhina waxay deliishadeen oo yidhaahdeen in hadallada uu ku hadlo la hadur yeelaa wax mafsado ah iyo xumaanahoo ay dimnisanaysa ama keensanaysaa ma jirto liannahu qowl hadal mujaradahoo qof aan caqli lahayn ku hadlay oo ka soo baxay wax mafsadaahay kuma sugnaa laakiin afcaasha ayaa iyadu khilaafsanoo ficillada uu sameeyo iyo waxyaalou ku dhaqaaqiyo waxyaalou ku kaco suurtagal maaha in la tiro intay dhaceen dabadeed intaasoo ficil iyo intaasuu wuxuu geysay haddii la hadru yeelo macnaheedu waxay noqonaysaa in dhib aad iyo laxaad u daran oo maxdiya iyo fasaad weyni inuu ka soo baxo taasna markaa mid bannaan ma aha haalidan istadalla alqaa'iluuna waxay deliishadeen bitafriiqi kuwii odhanayay kala saarid bayna aqwaalihi wa jaraa'imihi in la kala saaro hadalladiisa iyo dembiyaalkiisa oo falaa yu'aakhadu loo yacni loo qaban maayo kuwii odhanaya biluulaata hore oo hadallada ah wa yu'aakhadu laakiin waa loo qabanaya bithaaniyati ta labaad ee janaahimiya wuxuu geystaya mu'aakhadatan kaamilatan qabasho dhammaystiran ayaa markaas loo qabanayaa qolyihii odhanayey ayagu waxay deliishadeen bianna ihdaara aqwaalihi hadalladiisa in la hadur yeelo oo la yidhaahdo waxba kaba jiraan weeye waxaa sanaanku ku hadlay laa yatadamanu mafsada wax xumaanay keensanaysaa ma jirto lianna alqowla almujarad hada khalya oo min gayri alcaaqili qof aan caaqil ahayn ka soo fulay laa mafsadata fiihi wax mafsada iyo xumaani kuma sugnaa bikhilaafi afcaali baa khilaafsan fa inna mafaasidaha mafaasidda iyo xumaanyaalaha markaas ay leeyihiin laa yumkinu suurtagal maa maxwuhaa in la tira bacda wuquuciha intay dhaceen dabadeed fa kaana ihdaaruhaa in la hadur yeelaa wuxuu ahaaday dararan dhib maxdan badax tiran wa fasaadan kabiiran iyo fasaad weyn wa haada kaasina laa yajuusu ma bannaana wa aydan mar labaad iyo noqod faina cadama mu'akhadatihi ayagu qabasho la'aantiisa bijinaayatihi jinaayadiisa iyo waxyeeladiisa aan loo qabanin dariicatun wasiilo ayay noqonaysaa yacni wax markaa kusii dhiirageliya ama wasiilo u noqota liirtikaabihi inuu markaa la yimaaduu ku dhaco aljaraa'ima dembiyaal wa wajuraatuhu calayha iyo inuu ku dhiirado wa sibaaxatuhu iyo inuu bannaysto qatla nufuusi lbari'a nufuus bari'a layntood wa fii hada kaana min alfasaadi waxaa ku sugan mala la yakfa waxaan qarsoonayn wa aydan fa ina sugla sakhraamidu jariimatun waa dembi waljariimatuna laa tasluxu uma suubanto an takuuna inay noqoto daafica lilmas-uuliya aljinaa'iya inay noqoto mid reebta mas-uuliyaddii waxyeello can jariimatin ukhraa yacnii jariimo kale xaggeed yacnii inay uga noqoto mid ka difaacda uma suubanto waxaa kaluu leeyahay waxay deliishadeen qoryaha hadalladiisa iyo jaraa'imtiisa kala saaray haddii la yidhaahdo loo qaban maayo wixii jinaaye iyo waxyeeluu geysto waxay dariico u noqonaysaa inuu dembiyaasha dembiyaal badan kusii dhaco waxay keenaysaa inuu ku dhiirrado dembiyadii waxay keenaysaa inuu bannaysto nufuus iyo nafo beri ah inuu bannaysto ayay markaas keenaysaa markaa taana waxay noqonaysaa yacni fasaad aan qarsoonayn ayaa ku sugan midda labaad sakhraamidani waa jariime iyo dembi jariimaduna uma suubanto jariime iyo dembi uu galay uma suubanto inay noqoto jariimada uu galay mid ka difaacdo oo ka reebta mas-uuliyaddii jinaa'igahaydee waxyeello kaluu geystay inay waxyeeladan yani horug yani dembiganu geystay ee hore dembigu geystay hore waxa weeye waa sakhraamidan sakhraamiddaa uu sakhraamay ee dembigaahi ma noqonayso wax ka difaaca dembiyada kaleu geysta mas-uuliyaddoodii ille haddii kale waxaa lo odhanayaa dembiganu galay hore sakhraamidda ah ayaa ka difaacaya dembiyada kaleu geysto jariimuna uma suubanta buu leeyay inay daafica noqoto mid reebta mas-uuliyaddii jinaa'iga ahaydee waxyeelada kaleu geysto waaydan fa ina cadama mu'aakhadatii uqabad la'aantiisa bijinaayati waxyeeladiisa aan loo qabanin dariicatun baa ku sugan waa wasiilo iyo wuxuu markaa ku sii gaadho ila irtikaabihi kudhicitaankiisa iyo koriddiisa aljaraymu dembiyaalu koro wa jur'atuhu calayhaa iyo inuu ku dhiirado wa sibaaxatu iyo inuu bannayso qatla nufuusi nafaha dilitaankooda albariyati ee berigaa wa fii haadaa kaasna min alfasaadi fasaadka xaggiisa waxa ku sugan ma la yakfa waxaan qarsoonayn wa aydan mar labaad fa ina sugna jariima sakhraamiddu waa jariime iyo demmi waljariimatuna laa tasluxu ma suubanto an takuuna inay noqoto daaficatan lilmas-uuliya mid reebta mas-uuliyaddii aljinaa'iyati ee jinaa'iga ahayd can jariimatin ukhraa waxyeello kale geystay marafraadi istadalla alxanafiya waxay deliishadeen qolada xanafiyadu alqaa'iluuna ee odhanayay bicadami riddatihi wa iqraarihi bima yaxtamilu rujuuc inaanu ridoobaynin oo haddii markaas wax riddo keenaya uu ku kacay inaan lagu xukminayn hadduu sakhraan yahay iyo qirashada uu qirto bimaa yaxtamilu rujuuca wax noqod iyo inuu ka noqdo ixtimaalaya bianna ridda riddadu tabadul lictiqaad waa ictiqaadkii oo isbedelay walictiqaaduna laa yartaficu kuma kor noqdo ila bilqasdi qasad ilaa tabadulihi isbedelkiisa loo qastiye mooyaane ow ama bimaa shay buu ku kor noqdaa yadulu calayhi tusinaya daahiran muuqaal ahaan wa huwa takalumu waa ku hadal fii xaalatin xaalad isagoo ku sugan oo yuctabaru fiiha alqasdu qasad la ictibaarin wa hiya xaalatu saxwi waa xaaladdu caadiga yahay walaysa sakraanu sakraankuna ma ahanin fii mili hadihi alxaala xaaladanoo kale kuma sugna oo falaa yakuunu qowluhu hadalkiisu ma noqonayo daalan mid tusinaya calaa tabadul ictiqaadihi ictiqaadkiisu inuu isbedelay oo falaa yartadu ma ridoobayo amaa cadamu lictidaadi inaanu markaa la tirinaynin oo aanu wax ka soo qaad lahayn biiqraarihi qirashadiisa bimaa shay uu qirtay yaxtamilu rujuuca noqosho in laga noqdo suurtagal oo ixtimaalaya waxay leeyihin falianna sakraana laa yastaqiru calaa amrin qofka sakraanka ay arrin kuma sugmo fa yuqaamu waxaa la joojin markaa maqaama rujuuci noqod meesheedoo kale ayaa la joojin walihaada sidaa daraaddeed baa low aqara bizinaahu hadduu zina qirta fii xaali sugrihi xilliga uu sakraansan yahay lam yu'akhad biiqraarihi iqraarkiisa loo qaban maayo lianna aliqraara bizina qirashada zina la qirta yaxtamilu wuxuu ixtimaalaayo suurtagal arjucu ka noqosho ama adilatu alxanafiya adilada ay xanafiya u deliishadeen calaa sixati aqwaalihi lukhraa hadalladiisa kale ansixitaankooda fa hiya iyadu nafsu adilati alqaa'iliina waa adilada kuwii odhanayay lafdeeda bisixati aqwaalihi aqwaashiisu inay ansaxayaan mutlaqan iyadoon la kala qaadin waxau sheekhu leeyahay qolada xanafiyada oo ayagu markaas ku tegey inaanu ridoobaynin qirasho wax ka noqosho ixtimaalayana aan iyadana loo qabanaynin oo waxay dhahdeen aqwaaloo dhammi waa ka ansaxdaa wixii aan riddo keenaynin iyo qirasho wax ka noqod oo in laga noqdaa ay suurtagal tahay xagga sharciga walataynu soo tilmaannay waxyaalaha la dhirto qaarna waa laga noqon karaa qaarna lagama noqon karo iminka zinada oo kale waa laga noqon kara waa xaq ilaahay qofku waa ka noqon karaa qirashaduu qirtay laakiin iminka qisaas oo kale hadduu yani qirtay inuu qof dilay ama inuu qof qadfay oo xadulqadaf lagu yeeshay hadduu qirto ma ixtibaasho ka noqosho waa loo qabanayaa markaase asaga iyagu u kala saareenoo waxay yidhaahdeen haddii uu aqwaashiisa iyo hadalladiisoo dhan wuxuu ku hadlo qofkan sakhraanka ay u ansaxaya wixii ku tacalluqo riddo iyo qirasho wax ka noqosho ixtimaalaya mooyaane haddaba tiibuu markaa adiladoodii inoo sheegaya wuxuu leeyahy waxay u deliishadeen waxay dhahaen riddadu waa ictiqaadkii oo isbeddelaya oo qofku wuxuu ahay minsale u caqiidaysnaa ayuu bedelayaayoo wax kale ayuu bedelayaa dee ictiqaadka iyo waxa uu qofku rumaysan yahayna wuxuu ku kor noqdaa uun isagoo u qastiyaa bedelidiisa ma yacnii inuu u qastiyo bedelitaankiisa iyo imaa in la helo wax tusinaya muuqaal ahaan wax tusinaya inuu u qastiyo bedelitaankiisa oo waxaa tusinaya daahir ahaanna waa maxay isagoo xaalad qasti la ictibaarinayo ku sugan oo xaalad caadi oo hon sakhraansanayn inuu ku hadlo oo wixii markaa riddada keenaya inuu ku hadlo marka inuu u qastiyo bedelitaankiisii ama inuu la yimaado wax tusinaya muuqaal ahaan oo ah inuu ku hadlo isagoo ku sugan xaalad qasdi la ictibaarinayo oo xaaladdaa markaas uu fayo u yahay eenu sakhraansanayna inuu markaa ku hadlo wixii riddada keenayay qofkan sakhraanka ahina waxay leeyihiin xaaladdaasoo kale kuma sugnaa xaalad markaa qasadkiisa la tixgeliyo kuma sugnaa markaa hadalkiisa uu ku hadlaya ma noqonayo mid tusinaya inuu ictiqaadkiisii bedelay idan markaa ma ridoobayo inaan iqraarkiisa la tiirsanayninna oo aanu taabagal noqonaynin qirashada uu qirto wax ka noqosho ixtimaalayana waxay leeyihiin qofkan sakhraanka arrinba ku sugmi maayo yani wax meel buu ukacaya waa ka noqonaya waxbuu odhanaya haddana wuu ka noqonaya mar hadday xaaladiisa xaalad caynkaasa tahay oo qofka aanu wuxuu yidhi iyo wuxuu sameeyey middaba aanu ku sugmaynin waxaa la joojinayaa xaaladiisa xaalad ka noqosho inuu zino qirtay asu ka noqday sidaa daraaddeed baa hadduu zino qirtay isagoo sakhraansan aan qirashadaa loo qabanaynin li'annahu zino in la qirtaa waxaa suurtagala ah in laga noqdo oo qofku yidhahdo waxba maanzinaysan haddana markaa mar haddaanu qofkii sakrankana xaalad ku sugmaynin ee uu markaba xaaladii ka noqonayo isagoo ka soo noqday oo kale ayuun baa loo ictibaarinaya amaa adilada xanafiyadu ay u deliishanayaan hadalladiisa kale inay ansaxayaan waxa weeye u deliilo uun adiladii ay deliishanayeen qoladii ayadu tidhi hadalladiisa oo dhan waa la ictibaarinayaa adiladay deliishadeen labdeeda ayuunbaa u deliila oo waa yani kii jumhuurku ay markaa qabeen raabican marafladi istadalla alxanafiyatu waxay daliishaday alqaa'iluuna ee ku qowlayay bicadami riddatihi inaanu ridoobaynin iyo waiqraarihi yacnii qirashadiisu inaanay ansaxaynin bicadami riddatihi wa bicadami qubuuli iqraarihi iyo inaanu iqraarkiisa la aqbalaynin bima yaxtamilu rujuuc wax ka noqosho suurtagalayta inuu ka noqdaa bianna riddata riddada iyo gaalowgu tabadul lictiqaad ictiqaadka isbeddelkiisa weeye walictiqaaduna laa yartaficu kuma kor noqdo ilaa bilqasdi qasad loo qasiya ilaa tabadulay bedelidiisa mooyaane ow ama bimaa shay buu ku kor noqdaa yadullu calayhi tusinaya qasadka daahiran muuqaal ahaan ku tusinaya wahuwa takallumu waa ku hadal fii xaalatin isagoo ku sugan xaaladoo yuctabaru fiiha alqasdu laa ictibaarin wahiya xaalatu saxwi waa xaaladaa fayoobida walaysa sakraanuna fii mili hadi lxaala oo kale kuma sugnaa oo falaa yakuunu qowluhu ma noqonayo daalan mid tusiya calaa tabaduli ictiqaadihi ictiqaadkiisu inuu isbedelay oo falaa yartadu ma ridoobayo khaamisan amaa cadamulictidaad inaan markaa la tiirsanaynin biiqraarihi qirashadiisa bimaa yaxtamilu rujuucahu wax ka noqosho ay suurtagal tahay falianna sakraana qofka sakraankii laa yastaqiru ku sugmi maayo calaa amrin fa yuqaamu markaa waxaa la joojin maqaama rujuuc ka noqod meesha inuu ka noqday oo kale mar haddaanu xaalad ku sugmaynin halkeed baa la joojin walihaada sidaa daraaddeed baa low aqara bizinaahu hadduu zinaadiisa qirto inuu zinaystay fii xaali sugrihi lam yu'akhad loo qaban maayo biiqraarihi qirashadiisa lianna aliqraara bizina yaxtamilu wuxuu ixtimaalaayuu suurtagelayaa rujuuc ka noqosho ama adilaة اlxanafiya adiladay xanafiya u deliishadeen cala sixati aqwaalihi اlukhraa hadalladiisa kale ansixitaankeeda fahiya iyadu nafsu adilati اlqaa'iliina waa nafda adiladii kuwii lahaa ee ku qowliyay bisixati aqwaalihi hadalladiisu inay ansaxayaan mutlaqana iyadoo la kala qaadin khaamisan marshadadiisa dala almaalikiya maalikiyadu waxay u deliishadeen calaa cadami اlictidaad inaan markaa wax ka soo qaad aanu lahayn bicuquudihi wa iqraaraatihi cuquudadiisa iyo qirashooyinkiisu bianna sharda bay yidhahdeen shardiga fii sixati alcaqdi caqdiga ansixitaankiisa loo shardiya waa tamyiizulcaaqidi qofkan caaqidka ah ee hawshan samaynaya caqdigan iyo heshiiskan iyo gunudkan waa inu wax kala garanayo walaa tamyiiza garashiyo kala soocodin lisakraan uma sugnaanin ama fi liqraaraati xagga qirashooyinka faqaaluu waxay dhaheen ima an takuuna inay noqoto waxa u qiranaya bimaalin xoolo walaa yasixu mana ansaxaya fi hadihi alxaala xaaladan iqraaruhu bilmaali xoolo inuu qirto liannahu maxjuurun calayhi waxaa loo xayiray bisugrihi sakhraamidiisa wa ima an takuuna iyo inay noqoto bikayri maalin faxadiidu maacis maacis xadiidkiisibaa yadullu tusinaya cala ilgaa'i iqraari sakraani qaraar buu ihi lakiin waa iqraari sakraani saknaan qirashadii in la ilqaynayo o la tuurayo xadiidkaasayna tusiyey ama adilatu lmaalikiya maalikiya adiladooda fii sixati aqwaali saknaani lukhraa hadallada kale saknaanku inay ansaxayaan ay u deliishadeen fa hiya adilatu lqaa'iliina bisixatiha mutlaqan waa qoladii aqwaashiisoo dhammi inay ansaxayso babay adiladoodii weeye waxau sheekhu leeyahay qoladii maalikiyada waxay deliishadeen oo iyagu qabay inay ansaxayaan yacni hadalladiisii iyo tasrifaadkiisi oo dhan wixii ka soo hadhay qiirasho iyo caqdi iyo heshiisuu cid kale la galay intaa mooye wax allo waxa kaloo dhammi inay ansaxayaan maalikiyo ku tegin waxay deliishadeen laakiin aan yani muctada aanu noqonin ama wax la tirsado cuquuddiisi iyo qirashooyinkiisu waxay dhahdeen waxaa loo shardiyaa caqdigan sicitaankiisa qof gangelayaa inuu yahay qof tamyiiziya wax kala garasho leh qof saqraansanna wax kala garasho ma laha xagga qirashooyinkana waxay yidhaahdeen qofkan waxaanuu qirtay waxaa loo kala qaadaya laba qaybood inuu xoolo qirto u xoolahaasaa laygu leeya taasina ma ansaxaysa xaaladdanuu saqraansan yahayoo inuu xoola qirtaayo dee waaba maxjuur caleyh wuu xayiran yahayo sakhraamidanuu sakhraame caqligii kaga tegay awgeed ayuu u xayiran yahay haddii waxaan xool ahaynuu qirtana waxaan xool ahayn hadduu qirto xadiidkii maacis ayaa tusinaya inaan sakraanka iqraarkiisa la aqbalaynin xadiidka maacis waa ninkii nebiga u yimi sida xadiidka imaamu muslim iyo abu daawuud iyo buu ku yaallaa nebiga agtiisa ayuu zina ka qirtay nebigu dabeetana waxyaalo badan ayuu weydiiyey minuu waalan yahay buu weydiiyey inuu khamri cabay buu weydiiyey markaasaa nin saxaabiya baa oo ursaday afgiisa bal in hadda khamri iyo waxay ka soo kaahayaan idan taasi markaa waxay tusinaysay oo nebigu markaa u ictibaaraya qofkan haddii la ogaado inuu sakhraansan yahay oo khamrigii ka soo kaahu ka soo uro inaan garashadanuu zinada garanayo aan loo ictibaarinaynin ayaa marka xadiidka ka muuqanaysa marka wuxuu leey xadiidka maacis ayaa wuxuu tusinayaa qofkan sakhraanka garashadiisu inay laaqi tahay oo wax kalsoqaad aanay lahayn khaamisan istadalla almaalikiyatu waxay deliishadeen calaa cadami alictidaad inaan wax kalsooqaad aanay lahayn bicuquudihi caqdiyaalkiisa iyo waqraanaatihi qirashooyinkiisu bianna sharda shardiga loo shardiya fii sixati alcaqdi waa tamyiizu lcaaqidi qofkan caaqidkaa inuu wax kala soocayo walaa tamyiiza kala soocidiya kala garashana lisakraani umay sugnaanin amaa fi liqraanaati xagga qirashooyinka faqaaluu waxay dhaheen ima an takuuna waxa u qirtay bimaalin inay tahay walaa yasixu mana ansaxaya fi hadihi alxaala xaaladaa sakhrada uu ku jiro iqraadu qirashiisa bilmaali xoola u qirtaab lannahu maxjuurun calayh bisukrihi wuxuu u xayiran yahay oo loo xayiray sakhraamidiisa wa ima an takuuna bigayri maalin iyo inay waxaan xoolahayn uu qirto faxadiiu maacis xadiidka maacis ayaa yadullu tusinaya calaa ilqaa'i iqraari sakraani sakraan qirashadiisa in la tuurayo oon wax ka soo qaad lahayn ama adilat lmalikiya maalikiya waxaay u daliishadeen fii sixati aqwaali saknaani lukhraa hadallada kale ee saknaanku inay ansaxayaan fa hiya adilat lqaa'iliina waa kuwii ku qowlayey bisixati hadallaysu inay ansaxayaan mutlaqan iyadoo la kala qaadin kuwa adiladoodii weyn wuxuu sheekhu munaaqashat ladila waa haddaba naaqishidda adilada la naaqishayo wa bayaani raajixi iyo ka xoog gabadan caddayntiisa min aqwaali lfuqahaa fuqahada aqwaashooda laga soo saaro laga wuxuu yidhi markaa waaxid ina adilata alqaa'iliina adilada kuwa ku qowlaya bicadami sixati aqwaali sakraani sakraan aqwaashiisa inaan inaanay ansaxaynin adiladoodu maqbuulatun mid la aqbalayo wa saliimatun mid badqabta oo yani wax lagu caarido ama lagu busheeyo ka badqabta weeye lianna ictibaara alqowli hadal ictibaarintii inamaa yakuunu wuxuu noqdaa bilqasti <coughs> markuu qofkuu qastiyo walaa qasda lisakraani sakraanna qasad ma leh walizawaali caqlihi caqligiisii baa suulayo fala yuctabaru hadalkiisii lama ictibaarinayo ama ilzaamuhu in lagu laazimiyey biqowlihi hadalkiisa calaa wajhi alcuquubati cuquubo wejkeed loogu laazimiyo fala yasixu isna ma ansaxayo maxaa yeele lianna alcuquubata tuqadaru min ashaarici shaarica xaggiisaa laga qadaraa walaa tuqadaru bira'yi ra'yi laguma qadaro kama ana nasa sida naskuba bayana u caddeeye anna sakraana laa yaclamu inaanu garanaynin maa yaquulu waxa uu leeyahay waman qofka laa yaclamu aan garanaynin maa yaquulu wuxuu leeyahayna laa yaqsidu u qastihi maayo macnaha maa yaquulu wuxuu leeyahay macnihiisa falaa yataratabu asaru raad ka dhalan mayo calaa qowlihi hadalkiisa kalacjamiy waaba qofka aan carabka ahayn idaa labada markuu ku hadlo bikalimati alaaqi wahuwa laa yacrimu macnaha isagoon garanaynin laa yataratabu aharun ahar ka ratibi maya calaa lafdihi hadalkiisa halkan sheekhu waxa uu inooga galay markuu inoo soo sheegay sakraanka iyo labadii qaybood uu qaybsamayey qayb ayada wa isku waafaqsanay bidariiqi mubaaxin marka uu ku sakraamo ayagu markaas way isku raacsanaayeen laakiin marka uu biariiqin maxduurin uu ku sakhraamo hadalladiisii iyo tasarufaadkiisii waxa laga ictibaarinaya wixii aan laga ictibaarinaynin markuu fuqahadiiyo say isku khilaafeen adilada qolo walba markuu inoo soo sheegay ayaa adiladiibu markaa ay qolo weliba deliishatay ayuu naaqishaya imika kala haadinaya kala hufaya kii raajixa isaga markaa agtiisa la ahaa ayuu markaa inoo soo saaraya isagoo weliba sheekhuna uu ka tirsan yahay markaa culimmada xanafiyada ayuu noo soo saaraya marka wuxuu yidhi adilada qoladan ku qawshay inaan qofkan sakhraanka hadalladiisa aanay ansaxaynin adiladaasi waa mid oo la aqbalaya buu leeyahay waa mid saliimo ah oo ka badqabta wax arida iyo wax bushiya maxaa yeelay wuxuu leeyahay hadalka ictibaarintiisu waxa hadalka la ictibaariyaa marka uu qof galihi u qastiyo ayaa la ictibaariyaa wax qasad ahoo qofka sakhraansani leeyahayna ma jiro caqligiiba waa ka maqanyey marka hadalkiisi wax ictibaaruu leeyahay ma jirto iminka qofkii miyir doorsoobay ama qofkii hurday hadduu wax iska daldalo maanta oo dhan wax ka soo qaad ma lahni waayo hadalkani hadal uu iska leeyahay weeye hadal qasad kaga imanayo maaha kanna waa la mid bay leeyihiin ama in lagu laasimiyo hadalkan waxaanuu yidhi oo la yidhaahdo maadaama oo isagu u badrheedhay waxaan sakhraaminayey cuquub ahaan waxaa la yaaliyo wuxuu yidhaahdo wixii ka dhalanayo o dhan waynu ku cuquubaynaynaa oo waxaynu leenahay mar haddaad adigu waxaan bannaanayn ku sakhraantay haddaad xaaskaagii furto waa kaa furmaysaa haddii aad hadal gaalnimo keenayo waad ku gaaloobaysaa inaynu nidhaahno calaa wajhi alcuquuma aynu hadalkiisa u laazimino kaasna ma ansaxaya buu leeyahy leanna cuquubada shaarica ayaa qadara ra'yi laguma qadaro qof garina dembigan uu sameeyey iyo sakhraamidan xad go'an bay leedahay xadkii unbaa la marinayaa wax lagaga kordhinayaana ma jiro midda labaad naska qur'aanka ayaa inoo caddeeyey sakraan inaanu wuxuu leeyahay aanu garanaynin waayo ilahay waa ya ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaada waantum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun kuwa liga nabi rumeeyey oo salaada ha u dhowaan idinkoo sakhraansan ilaa ogaataan oo aa yacni sakhradan idinka baxayso oo waxaa odhanaysaan aad ka ogaanaysaan salaada ha u dhowaanina waana xilligii khamrigu uu bannaanaa saynu soo sheegnay inigii saxaabiga aha uu saxaabada tukiyay qulyaalkaafiruun laada ka wada jaray ayay aayaddu ku soo degtoo layidhi yacanii hadinkoo sakraanan salaadda ha tukanina ilaa inta aad ka garanaysaan waxaa odhanaysaan markaa naski baa inoo caddeeyey qofka sakraankii waxaanuu leeyahay inaanu markaas garanaynin qofka waxaanuu leeyahay aan garanayninna dee waxaanuu odhanaya macnihiisa uma qasadsanaa oo mar hadduu leeyahay xaaskiisi waan ku furay oo ku furay iyo waxbaan ku siiyey aanay u kala saarnayni dee uma dhasinayo bay leeyihin markaa waxaanu leeyahy macnihiisa marka wax raadahoo ka dhalanaya ma jira hadalkiisa waa sida qof cajamiya oo aan carab ahayn haddii uu ku hadlo kalimatu talaaq oo masalan uu dadun ka maqlo anti taaliqa waad furan tahay ereygaa cid la wad isagina anti taaliqa buu dabeetana iska yidhi ama heblaaya aaliqun bu iska yidhi mana garanayo ereygani waxa layaaliye wuxuu yahay waxa aasaaraya wax raadoo hadalkiisaa ka dhalanaya ma jiro saqranno waa lamid bay leeyihiin ina adilata alqaa'iliina kuwa ku qowlaya adiladooda bicadami sixati aqwaali sakraan sakraan aqwaashiisu inaanay ansaxaynin kuwa adiladoodu maqbuulatun mid la aqbalayo wasaliimatun mid bal qabta weeye lanna ictibaara alqowli hada ictibaar diinnamaa yakuunu wuxuu noqdaa bilqasti qasad ayuu ku noqda walaa qasad lisakraani sakraana qasad ma leh walizawaali caqli caqligiisa ayaa suulay oo falaa yuctabaru hadalkiisa lama ictibaarinayo ama ilzaamuhu biqowlihi hadalkiisa in lagu laazimiyo calaa wajhi alcuquubati loogu laazimiya falaa yasixu ma ansaxayo lianna alcuquubata tuqadaru min ashaarici shaaric oo alle ayaa qadaray ama rasuulkiisa oo markaa isaga daa'imka ah walaa tuqadaru bira'yi ra'yi laguma qadaro kama anna nasabayana siduu u caddeeyey ana sakraana laa yaclamu inaanu garanayni maa yaquulu wuxuu leeyahay waman laa yaclamu kaan garanayni maa yaquulu wuxuu leeyahayna laa yaqsidu macnaa maa yaquuluhu waxaanuu leeyahay macnihiisa u qastin maayo falaa yataratabu aharun calaa qowlihi hadalkiisana aad ka dhalan maayo kalacjamiyi waa sidii kii cajamiga ahaa idaa lafada bikalimati talaaqi markuu ku hadlo wahuwa isaguna laa yaclamu macnahaanu garanaynin laa yataratabu aharun raad calaa lafdihi ka dhalan maayo alqiyaasu qiyaaska looga qiyaasay calaa qaatili muwarisihi kii dhaxalkiisa u lahaa kii dilay in looga qiyaaso iyo wa xirmaanihi min almiiraasi dhaxalka in laga xirmaaniyey oo bijacli lmuwarisi kan dhaxal dhaxalsiinaya laga dhiga xayan mid nool xukman xug ahaan qiyaasun maca alfaariq waa qiyaas u faariq u dhexeeyo maxaa le lianna alqaatila qasada wuxuu u qasiyey qatla muwarisi ayuu u qasiyey liyastacjila miiraadahu si dhaxalkiisa u dedejisto fa cuuqiba bixirmaanihi waxaa lagu ciqaabay markaa dhaxalkii in la seejiyo ama sakraanu faqad qasada sukra isagu sakhraamid buu qaste walam yaqsid umase qastinin iqaaca dalaaqi maalan inuu furiin rido fii sukrihi sakhraamidiisa fa kayfa sideebuu yaqacu u dhacayaa dalaaqu furiinkiisu waxataa low qulnaa xataa haddaan idhaahno bimu'aakhadatii in loo qabanayo cala aqwaalihi cala sabiili alcuquuba yacni jid iyo wada cuquub ahaan baa loo qabanaya hadaladiisa haddaynu idhaahno fa kayfa nuuqicu calayhi si aynu guridaynaa cuquubatan tasrii gaadhaysa ilaa beriyin qof beri'a kamaa low dallaqa imra'atu waaba isagoo furay fii xaali sugri isagoo saqnaansan oo kale waxaynu soo marnay adiladii ay deliishadeen qoladii markaas qabtay in dalaaqiisuna dhacayo iyo tasarufaadkiisa qowliga ah oo dhan loona qabanayo qabasho dhammaystiran oo jumhuurka ah oo inle xanafiye iyo shaaficiye iyo maalikiye bay ahaayeen waxyaalahay deliishadeen waxaa ka mid ahayd ee meelihii andeliskeenaba ka bilownay qofkani maadaama oo isagu uu la baashiray uu la yimi wixii caqliga ka tagsiinayey maadaama uu isagu la baashiray oo isagu uu la yimi macsiyadaa uu sameeyey awgeed fudaydin ku mudan maayo markaa caqligiisa inuu joogaabaynu ka soo qaadaynaa sidii qofku hadduu dilo qofku dhaxalkiisa lahaayoo kale looga dhigayay qofkii dhexalkiisa lahaa inuu nool yahay xugun ahaan oo dabeetana dhexalkiisa looga qadinayey taasay uga qiyaaseen dabeetna qiyaaskaasu markaa meesha ka saaraya wuxuu leeyahay dee qiyaaska waxa laga maarmaana labada shay ee laysaga qiyaasanayaa inaan wax faariqaho u dhexeeya aanay jirin ayaa laga maarmaana sidaynu kutubtii dhowrkaadi usuulka ahayd soo dhignay aynu ku soo aragnay laakiin mar haddii laba shay laysaga qiyaaso labada shayna faariq u dhexeeyo qiyaaskaasi qiyaas jira ma aha marka wuxuu leeyahay qiyaasidan looga qiyaasanayo qofkan dilay u dhexalkiisa lahaa iyo hoojinta laga hoojiyey dhaxalkii ee laga dhigay kanuu dilay mid nool xugun ahaan waa qiyaas maca alfaariq buu leeyahy faariq baa udhaxeeya oo la isagaba qiyaasan karo leanna wuxuu leeyahy qofkan qaatilka ahi wuxuu u qasiyey qofkan uu dhexalkiisa leeyahay dilkiisa waxaanu doonayay inuu dhaxalkiisa dedejisto dabeetana waxaa lagu ciqaabay in dhaxalkii la seejiyo amaa sakhraan miyaa isagu isagu wuxuu u qastiyey sakhraamidanuun laakiin haddii masalan uu markuu sakhraamay xaaskii furay uma qastinin xaaska inuu furo xaaska inuu furo uma qastinin oo waxay tan isku mid noqon lahayeenoo faariq u dhaxeeyeen hadduu waxaanu u sakhraamayaaba ay tahay yacnii aada gabadha furtidoo dabeetana ha la yidhaahdo waa sakraansay oo furigiisu dhicma hadduu taa u qasiyo ayay labada masalo isku mid noqon lahayn oo la qiyaasan kari lahaa laakiin hadda ninkani sakhraamidda ayuunbuu qasiyey ee uma qasinin furiinka riditaankiisa markaasee furiinkiisi markaa u dhacaya xataa haddaan nidhaahno hadalladiisa oo dhan waa loo qabanayaa iyadoo isaga lagu cuquubaynayo sidee baynu ugu cuquubaynayn ugu ridaa cuquubo aan isaga ku ekaanaynin laakiin u gudbayso qof beri ah qofkaa beridiina waa oo kale sida cuqubadaynu ku cuqubaynaynaaynu leeya furiinkiisi waa dhacaya waxay u gudbaysaa ruux dumaroo beri ah ayay u gudbaysaa markaasaynu cuqubada ugu cuqubaynayna bay alqiyaasu qiyaaska looga qiyasa calaa qatli muwari calaa qaatili muwarisihi kiiu dhaxalkiisa lahaye dhaxalsiinayay dil dilkiisa calaa qaatili muwarisihi kiiu dhaxalkiisa lahaa kii dilay qiyaaska looga qiyaasanaya iyo waxirmaanihi seejinta kaa la seejiyey min almiraasi dhaxalka oo maxay lagu seejiyey bijaclilmuwarisi kii dhaxalsiinaya dhaxalkiisa u lahaa in laga dhigay xayan mid nool xukman xugun ahaan waa qiyaasun qiyaaskaasi macal faariqi faariqu udhexeeyo iyo wax kala saaraya udhexeeyo lianna alqaatila qaasada wuxuu qasiyey qatla muwarisihi kanuu dhaxalkiisa leeya inuu dilo liyastacjila miiraasahu si uu dhaxalkiisa u dedejiso fa cuuqiba waxaa lagu ciqaabay bixirmaanihi in la seejiyo dhaxalkiisa ama sakraaru faqad qasada sukna ayuu qasiyey walam yaqsid iqaaca alaaqi furiinka riditaagiisa uma qasin maalan fii xaali sugrihi fakayfa seebaa yaqacu alaaquhu u dhacaya wa xataa low qulnaa haddaan nidha bimuwaahadatii loo qabanayo calaa aqwali hadalladiisa oo dhan cala sabiili lcuquubati ku cuquubayn ahaan in loo qabanayo fakayfa seebaa nuuqicu caleyhi aan ugu ridaynaa cuquubatan tasriic cuquubo gaadhaysa oo salaynaysa ilaa beriin mid beri ah kamaa low allaqa imra'atu waaba isagoo xaaskiisii furay fii xaali sugriha xaaladuu saqraansan yahay amaa mastadalla bihi amaa ma studilla bihi waxaa loo daliishaday calaa mu'aakhadatihi can jaraa'imihi in markaas loo qabanayo dembiyaalkiisii fa inahu istidlaalun maqbuul waa istidlaal la aqbalayo walaa yuujidu lamana helayo maa yanquduhu wax buriya walaa tumkinu suurtana geli mayso musaawaatu in lala simo maca aljumuuni waalidii fii hadihi alxaala xaaladan lianna sakraana hunaa sakraanku halkan mujrimun bisukrihi sakraamidiisaa dembiiluu ku yahay wa mujrimun waxaa kaloo haddana dembiile ku yahay bijinaayati waxyeelada calal aakhrina dadka kale u geysay fa kayfa sebaa yuraaca jaanibu dhinaciisa loo eegayaa oo wayutraku looga tegayaa jaanibu lmajnib calayhi ka waxyeelada u geysay dhinaciisii waida tajaawazna can hada kulli kaasoo dhan haddaan dhaafno fa ina mu'aakhadata sakraani sakraanka qabuqabashadiisa can jaraa'imi dembiyaalkiisa loo qabtaa tu'ayiduhaa waxaa iidaysaa qaacidatu sadi daraayic qaacidadaa in la manciyo ama la oodo waxyaalaha gaarsiinaya ila lmafaasidi xumaan yaalaha wahiya qaacidatu weeye tashhadu lahaa bisixati sixaa ay uga markhaati ka kacayaan usuulu shareeca shareecada usuusheedii wa nusuusuha alkaiira iyo nusuusteeda faraha badani wa calaa haada farraajixu ka xooga badin kamaa yabdu lanaa sida inoo muuqanayo huwa qowlu lqaa'iliina waa kuwa odhanaya hadalkooda bicadami alictidaadi inaan la tirsanaynin wax ka soo qaad aana lahayn bijamiici aqwaali sakraani hadallada sakraanka biariiqin maxduurin ku sakraamay hadalladiisa dhammaantood inaan markaas loo wada qabanaynin ku odhanaya qowlkooda way ka raajacay maca mu'aakhadatihi ayadoo loo qabanayo can jaraa'imihi dembiyaalkiisa mu'aakhadatan kaamilatan qabasho dhammaystiran waxau sheekhu leeyahay amaa waxyaalaha loo daliishaday in loo qabanayo wixii jaraa'imiyo dembiyaaluu geystay wuxuu leeyahay waa istidlaal iyo daliishi maqbuul ah oo la aqbalayo weeye lamana helayo oo meesha kuma jiraan wax burinaya suurtagalna ma aha in lala sibo qofkii waalaa xaaladan oo kale maxaa yeelay aan qofkii waalaa loola sibaynin yacni junuunkii aan loola sibaynin oo sakhraamidii iyo juwaalidii waxaan loo sibaynin qofkan sakhraanka ahi dembiiluu ku yahay sakhraamiddan mujrim iyo dembiile ayuu ku yahay jinaayadii waxyeelladu dadka kale u geysanayo sidee baa markaa dhinaciisii loo ilaaliyaa oo isaga un markaas loo yidhaahdaa markaa dembiyadiisii loo qaban maayo oo looga tegayaa dhinacii dadkan waxyeellada u geystay haddii markaa isaga un dhinaciisa la ilaaliyo la yidhahdo caqli baanu lahayn oo markaa wax kasoo qaad ma leh waxay noqonaysaa markaa in lagu tunto oo la ilaago dadkan kanu waxyeellada u geystay xuquuqdoodii haddii aan kaa dhammaantii kama soo gudubnana wuxuu leeyahay sakraanka in janaaintiisa iyo dembiyaalkiisa loo qabto waxa ayidaysaa qaacidada la yidhahdo sadu daraayic qaacidada sadu daraayic ila almafaasid waa in la manciyo ama la oodo ama la jaro daraa'ic waa wasaa'isha iyo waxyaalaha gaadhsiinaya mafaasidda sadu daraa'ic qaacidada sadu daraa'ic ila almafaasid waana adilada markuu ka hadlayo sheekhu wuu inoo keeni doonaa adilada mutafaqa iyo adilada mukhtalafkaa labadaba markuu ka hadlayo sadu daraaci wuu inoo keeni doonaa se inooga hadli doonaa waana qaacida buu leeyahay ay ansixitaankeeda ka marakacayaan usuusha shareecada iyo nusuusta faraha badan ee ay leedahay qur-aankii iyo axaadiidka ku sugan marka wuxuu leeyahay isagoo sheekhu gabagabaynaya hadalka qowlka raajixa ay waxa weeye waa qowlka ku odhanaya inaan hadallada sakraanka oo dhan ka ku sakhraamay dariiq maxduurah oo mamnuuca hadalladiisa oo dhan inaan markaa taabagalana hayn la wada qabanaynin iyadoose loo qabanayo wixii jaraa'im iyo dembiyaalu geyso bookhada kaamila iyada qabasho dhammaystiran ayaa wixii jaraa'ima loo qabanaya laakiin hadalladiisa oo dhan loo wada qaban maayo amaa mastudila bihi waxaa loo deliishaday calaa mu'aakhadatii loo qabanaya can jaraa'imi dembiyaalkiisa fainahu istidlaalun maqbuulun deliishii la aqbalaya weeye walaa yuujadu lana heli maayo maa yanquduhu wax buriya walaa tumkinu suurtagalna maaha musaawaatuhu in lala siiyo maca aljunuuni waalida fii hadihi alxaalati xaaladan lianna sakraana hunaa mujrimun wuxuu dembiile ku yahay bisugnihi sakhraamidiisa wa mujrimun wuxuu dembiile ku yahay bijinaayatihi waxyeeladiisa cala alaakhiriina u geystay fa kayfa yuraacaa see loo dhowraayo loo ilaaliya jaanibu dhinaciisa oo wayutraku looga taga jaanibu lmajnibu calayhi kuwa waxyeelada u geystay dhinaciisa waidaa tajaawaznaa markaan dhaafno can hada kullihi fa ina muwaakhadata sakraani sakraanu qabashadii can jaraa'imihi dembiyaalkiisa markaas loo qabtaa tu'ayiduhaa waxaa ayidaysaa qaacidatu sadi daraa'ic qaacidada la yidhaha sadu daraa'ic ilalmafaasid in la jaro oo la awdo oo la xidho waxyaalaha wasaaishay gaadhsiinaya mafaasid iyo xumaanyaalaha wa hiya qaacidatun waa qaacida tashhadu lahaa ay u marag furi bisixati ansixida ay ugu marag furayaan usuulu shareeca shareecada usuusheeda iyo wa nusuusuha nusuusteeda alkaiira ee faraha badan wa calaa haada ka haddaan ku soconno faraajicu ka xoogga badani waxa weeye kamaa yabduu lanaa sa inoo muuqanaya huwa qowlu lqaa'iliina waa kuwa ku qowlaya odhanaya hadalkooda bicadami اlictidaad inaan wax kasoo qaad iyo tirsi lahayn bijamiici aqwaali sakraani sakraan hadalladiisa oo dhan biariiqin ku sakraamay maxduurin oo mamnuuca maca mu'akhadatiha iyadoo loo qabanayo can jaraa'imihi dembiyaalkiisa iyadoo loo qabanayo mu'aakhadatan qabasho kaamilatan oo dhammaystiran macnaha wuxuu inoogu gebagabeeyey inaan hadalladiisii oo dhanna la wada ictibaarinaynin laakiin wixii jaraa'im iyo dembiyaalu geyso mu'aakhada kaamila ayaa markaa qofka loo qabanaya sakraanka ee weliba ku sakhraamay isagu dariiq maxduura oo markaas mamnuuca ee dee iska cabbay isagu wixii muskirka ahaa isagoo mukhtaarahoo doortay idraar iyagu dhibaatowna aanu u geynin ikraah iyo qasabna aanu u geynin ogaan la'aan aanu ogayn waxaan lagu sakhraamayana aanu u geynin ama waxa yani dawoo kaleoo markaa uu ku sakraamay aanay ahayne wuxuu u bareeray isagu waynu soo marnay ka ku sakhraamay ariiq mubaaxa isagu oo masalan ama dee wuxuu waayba wuxuu wax isu taaga uu iskaga dejiyo khamri ahayn ama waa lagu qasbay ama waxaan inuu wax waxwaalinaya yahay isagoon ogeyn buu cabay ugu sakhraan isaga kaa waxaynu soo sheegnay muqma calayhi inuu noqonayo xukunkii oo aanu mukalaf ku noqonaynin inuu wax guto xuquuqda ilaahay ka mid intaa uu sakhraansan yahay hadhow un lagu yeelanayo qade haddii aanay muddadu dheeraaninoo xarajiyo dhimi aanay ku jirin cibaaraadkiisuna inaanay ansaxaynin tasrufaadkiisii qawliga ahana raad aanay yeelanaynin amaa tasrufaadkiisii ficliga ahaa inay raadku ka dhalanayey marka loo eego xuquuqda addoommada ee maaliga oo wixii uu dilo in loo qabanayay ayada oo dee laga qaadayay oo magdhowiisa laga qaadayay laakiin wixii jaraa'im iyo afcaalaha uu galo mu'aakhada badaniya qabasho jireed ayada looma qabanaynin xukmu saqraan wallahu aclam halkaa inoogu joogo